marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa alwaladu lilfiraashi walilcahri lxajar haddii nin haween uu qabay haweentii marka ay ilmo dhasho ama ay uur leedahay mid kaleo haweenta ka zinaystay uu yihahdo anaa dhale ilmahan uurka ku jiro ama ilmahan haweentaan dhasha anaa iska iskale ninkii qabay haweentaas leeya maya ninkaan ma laha oo labadood ay ku doodaan kii gogasha iskale ayaa ilmahan iskale <coughs> gogash unbaa wax lagu qiimeynaa macnuhu saas addoon maalan nin ou lahaa ayaa nin kale wuxuu yidhi anaa ilmaha ka dhalay kii addoonta laana maya kama dhalay anaa iskale adoonta anaa ka dhalay ninka addoonta iskale ayaa qaadanaya ilmahaas sababto ah gogashiyaa iska lahaa asaas kale waxaa lagu milkiyaa imaa in eh, awaantu ay tahay addoon iyo imaa in nikax lagu qabo xadiidkan weliba wuxuu ku yimi qiso dheero waxaa sacdi bin abi waqaas eh, eh, iyo iyo iyo iyo cabdin binu zamca ayaa isku qabsadeen nin cunugi waxay isku qabsadeen eh, eh, ilmo naag marka uur lahayd oo wax dhashay ama ilmo markaas marka eh, sacd bn abi waqaas walaalkiis cutbata bin abi waqaas ayaa ayuu kala dardaarmay sacd oo walaalkiis ah naagtaas adoontaas ilmahaas anay ii wadaay ii ogaagu yii markaas sacad iyo cabdin bin zamca dooday marka cabdin bin zamca wuxuu yidhi addoontan aabahay firaashkiisa ayay ku jirtaa aabahay iska leh marka ilmahan anagaa iskale sacd ibn abi waqaasna walaalkay aniga la dardaarmay markaas nabiga aleyh salaatu wasalaam marka wuxuu yii alwaladu lilfiraash wa lxajar hawn marka cajiib loo noqo weladka waxaa iskale firaashka gogasha ninka iska lahaa ilmaha iskale waa haddii dood timaado ama hadduu ninkii gogasha lahaa isaga iska anfinayo ilmaha licaan wax lamida uu ku anfinaayo hadda markaas iyada unbaa loogu abtirina naagta kan kale ma qaadanaya iyada unbaa loogu abtirina walilcaahiri xajarna zaanigu wuxuu leeyahay dhagax laga badiyo hadday zinada ku cadaato ilmo inuu qaato iska daay dhagaxa lagu dilaa haduu yahay nin ayib ama walilcaahiri waxaa usugnaaday zaanigu alxajaru alkhaybatu inuu yani wax waayo oo meeshaas eber oo kala tago taasaa usugan macnahaas labadaas macno ayaa lagu macnaya ayb muttafaqun caleyhi min xadiiihi wa min xadiidi caaishata fi qisati caaisha xadiidkeeda marka nebigu weliba wuxuu yidhi eh, maadaama cabdun binu zamca ou la dhashay sawda bintu zamca ou la dhashay nabiga xaaskiis ahayd wuxuu ku yidhi waxtajibii minhu yaa sawda sawdaay adiga wuxuu yidhi cunugan ka xijaabu fiiri marka waxaa loo xukumay iyaga sawda reerkeediyaa loo xukumay aabaheedaa loo xukumay haddana walaalkeed oo maxram u ah lagama dhigin maadaama shubha ay jirto inkastoo la yiraah yani sawda marka ma arag ninkaas weligiis ma arkin weligiis ma usa arkin waxaa marka taa la yiraha min baab lwarac waay min baab lwarac weyaan ama xukunka soo udhacay ayb an ibni mascuudin cinda nasaa ibn mascuud xaggiis waxaa laga wariyey cinda nasaa-iy agtiisa wa cuhmaana cinda abi daauud xadiikaama duruq badan buu ku yimid wax kale kama wado baab radaaci nuugmadii ayuu ubaab yahay baab axkaami radaac nuugmada ama ridaac hadaba taa tiraahday waa nuugmada nuugmada marka waxaa baab looga dhigay xugun ay leedahay waxaa weya nuugmada yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasab wixii nasab xaaraam ku ah ayaa nuugmana xaaraam ku noqonaya marka saa darteed in axkaamteeda la ogaado waay ayb siyaabo badan baa marka lagu ogaada nuugmada wax xarimto waa maxayna shan jeer oo kala gaar ah haweentu hadday ilmo nuujiso ilmahaas hooyo kale u tahay maxramay u noqona ama hadduu hal mar nuugo ama laba mar nuugo ama saddex mar nuugo ictibaar ma laha soma ka marka ridaacuna hada sabab oo laysku dhaxla ma aha waa sabab maxramnimo keena lakin layskuma dhaxlo an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuul lahi sala allahu alay ali wasalam rasuulka wuxuu yihi laa tuxarimu lmasatu laa tuxarimu ma xarimto almasatu nuugmada walmasataani iyo laba mar laba nuugmada laba jeer marw nuuga ma xarimaysa akrajahu muslim saddex marka iyada mafhuumka waxuu noqon laha saddex inay xarimayso laakiin xadiid kalaa jiro shan inay ku xarimayso wacanhaa qaalat caaisha waxaa laga wariyay qaalad waxay tiri qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam undurna war iska eega man ikhwaanukuna walaalihiin yay iska fiiriye walaalihiin iska fiiriye fa inama nugmadu min almajaacati bay ka ahaatay baahida xaggeeda fainama radaacatu min almajaacati macnaa waxaa loo jeedaa nuugmadu nuugmada wax xarimtaahi oo ay ay ku xasilayso min almajaacati midda min ajli lmajaacati ku imaanayso baahi darteed baahi ou baahan yahay darteed midda oo ugu baahnaanayo cunuga inuu midda noocaas ayaa radaacada wax xarimayso oo maxramnimada keenaysana waa midaas waa garata soma marka waxa weyaan maxaa laga qaadana marka meeshaas fainama aradaacatu min almajaaca maadaama uu ku xasriyey cagsigeeda oo ah nuudmada aan baahi ku imaanaynin iyadoo naaskii baahi loo qabin waa nin weyn maalan maba u baahno baahi uma qaba caanahaas cunuga yarkaa isku baahi miya baahida caana u qabo qofku isla mid idan marka radaacu kabiirka wax ma taiir ma laha taasaa xadiidka laga qaadana can ariiqi mafhuum looga qaadana marka masalada radaacu kabiirka masale dheer waayo culimadu ay ka hadlaan xadiid muslim ee hadda soo socdo aan balkan ku darno mutafaq caleyh anha caaisha waxaa laga wariye qaalad waxay tii jaat sahlatu bintu suhaylin baa timid faqaalad waxay tii ya rasuulala rasuulka ilahi ina saaliman saalim mawla abi xudayfa macnaa anaga maceena ayuu ahaaday fii beytina gurigeenna waqad balaqa wuxuuna gaaray maa yabluqu rijaalu ragga inta ay gaaraan oo kale de nin weyn uu noqday qaala marka wuxuu yii ardiciihi nuuji taxrumii caleyhi waa taxaaraam noqonaysaa markaas maxramu kuu noqonaa markaas guriga iska joogi karaa khalwadiisana baas ma yeelanayso rawaahu muslimun labadan xadiis waxaa ugu wedaa marka inay iskasoo horjeedaan kan horena wuxuu reebaya radaacu kabiirka oo inama radaacat wuxuu ku xasriyey min almajaacati kan dambana nin weyn nuugmadiis inay taiir keenaysaa ayuu kutusaa sooma manduuq ahaan culamada marka qaar waxay yidhahdeen waa mansuuq midkan dambe laakin dacwa naski laa tahbutu oo in mansuuq la yidhaha ma sugnaanayso soma garan sida ugu fiican waa sida shekhulislaam ibnu taymiya uu ku jamciyey labadan xadiis uu yiri hadday daruuro timaado yani cinda daruura xaalad lamida xaalada saalim oo kale taiir waa leedahay baan kabiirku waa leeyahay laakiin asalka waxaa ah inaysan taiir lahayn xadiidka koowaadna marka waa asalkiibuu ka hadlaa midkan labaadna wuxuu ka hadlaya xaalo oo daruura ah daruura daruuratu tuqadaru biqadarha daruurada taqdiirkeeda waxaa iskale wixii cilmile markaas iyadana marka meeshaan dhib weyn baan ku aragnay waxaa dhacday mararka qaar dad dadad sidaasoo kale loo fadwooday matalan haweenka nairobi meelaas ka jirto inay safar aado meelaas yurub iyo tagtay rabtaa maxram inay wadato waa rabtaa maxramada ah, inay iska safarto waa nace markaasa waxaa la sameynaa marka radaacu lkabiir radaacu la sameynaa nin weyn marka nin markaas safraayo iyo iyadii ayaa haween isla nuugaayo caanaha looga lisaa markaasay cabaayaan cabaayaan shan jeer shan jeer midkiiba hadhow marka saasay walaalo isugu noqonayo marka waa zalla oo bacd bacd lmashaayikh qaarkood ay fadwoodeen ay fadwo jireen marka sidaasna ma aha taas weli de waa isaga tan ma allahu aclam de waxaa masalada unbau ka hadlay sheekh maaha inuu yani taas sameeya isaga m allahu aclam inuu yii anu ma ogin ma ogi taas masalada baan ka hadla marka waxaa weyan taas iyada asalka waxaa weya inama radaacatu min almajaaca ama radaacu lkabiir nin weyn midmada oo nin wax saameyna malaha allahuma hal xaalo hadii daruuro mulixa oo yani inta caalim loo sheegto ou ku baneeyo binaan calaa haadihi daruura iyado markaas waa sax marka laakiin hal marka kale ogow marka haddii adii lagu weydiiyey marka radaacu kabiir ka lagu yii radaacu ma jiraa leedahay tasiir ma laha iskana soco khalaas bis maxaa adi asalkaa lagu jawaaba mar walba jawaab marka ay tahay waxaa asalkaa lagu fadlooda jaadada amaa bunayaatu dariiq iyo qiilka iyo masaa-isha shaadka ah iyo masaaisha daruuraadka dadka looma sii hordhigin haddawa saa waxuu kuleya adaa intaa hordhigta saa noo jirta alla saa noo jirta xaalkayga aniga daruuro waay kuleya waan iska baxaya marka taas waxay kasoo horjeedaa yani aadaabta qofka muftiga ah. hadda anaga dhibka ugu weyn oo dalkaan nagu haysta waxaa kamid a yani qofkii muftiga ahaay ama yani booskii ada mufti adoonan jirin booskiisa xataa dadka dadka xusheeg sheego oo masaa'il markay weydiiyaan xoogaa uga bayaaniyo ama uga bidhaamiyo yaaba ay dadkaasaanba xikmada in badanoo kamid baaba ku yar tahay iyagii baa dadkii qiilkii sii hordhigay taas ma ahan yan ibnu cabaas waxaad arkee nin baa u imaanaya qaatilku tooba ma leeyahay ninkii wax dila tooba ma leeyahay may ma lahan mid kale u yimid war qaatilka qaatilka tooba male hawa leeyahay maha laba hadaloo iska horjeeda inuu dadka u sheegay kan hore wuxuu ka dareemay inuu rabo inuu wax soo dilo tawba maleey xaawaa leey hadii la dhehi lahaa baxaa qofuu soo dilaa tawba keenayo soma garan kan kalena wuxuu ogaaday nin qoomameynayo oo qof dil qof muslima soo dilay oo hadda inuu ka takhaluso raba inuu yahay dembigaas kaas marka de waxqabad leeyahy san haddaad dadka u sheegtay boqol boqol qofood nin dilaa jiray oo ilaahay ka toobad aqbalay haddaad tiraa ninkiina uu dagaal muslim u socdood u jeedid taasoo kale waa axmaqnimo tawba malaha usheegi waman yaqtul mumina mutacamidan fajazahu jahanamya lagu akrina taasoo kale waxba looma fasirayo sibaab muslimi fusuuqun wakitaaluhu kufrun haddaa qof muslima disha gaalaad noqonay ma loo kala qaad qaadayo kufrun duuna kufrin waayo iyo ma aha markaasoo kale lama dhacayo markay axkaamta iyo joogtaa laga hadlaa waxaas maahane markay zajriga iyo tarhiibka ay joogto iyo tarkiibka nusuusta sideeda loo dhaafa ha camal xusho nusuusta lidalika imam amed waa necbanay dadka laysa mina axaadiidta laysa mina man facala kada anaga mid ah ninki waxaa yeela qofka tawiiliye oo yihahda laysa mislana ayaa laga wadaa anagoo kale ma aha aada u zajri jiray murjianimona ku sheegi jiray imaam amed sababta maxaa laga wadaa marka aduu nabigu yihaha laysa mina man daraba alkhuduuda masalan washaqa aljuyuuba wadaca bidaca ljaahiliya haddii la yidhaha waxaa laga wadaa anagoo kale ma aha nabigu wuxuu yii anagoo kale ma aha hadda awal ma nabigo kale noqonayo sala allahu alay wasalam yani waa anagoo kale ma ahan laakin nin fiican way nin fiican oo nabiga gaaraynin taasay u ekaanaysaa maogta marka aaday u diidi jireen marka culamada hadday wax fahmto oo ay iyagu markaas dadka culamada xaqiiqiyiinta dabcan wax waa fahmayaan laakiin annaga waxaan dadkan ka hadlayna waa dalabatul cilmiga ama marka markaas iyagu laga yaabo in marar badan xikmada ay xaggeeda uga xikmada ay kaga ka kambiriraxato ama ka fakato rawahu muslimun canha waxaa laga warka qisada taas ibnu taymiya u jamcina caaisha iyo ayaa laga wariyaa inay iyagu markaas radaaculkabiirka ay qabi qabtay wa canha ana aflax akhaa abilqucays ninkaa jaaa waa yimid yastadinu xaal u idin dalbanayo caleyha caaisha korkeeda u ka idin dalbanayo bacda alxijaabi xijaabka ka gadaale qaalad waxay tiri faabaytu waa inuu diiday an aadana lahu inaan u idmo falama jaa falama jaaa markuu yimid rasulla sal l sl rasuulka abartuu waan usheegay biladii sanactu wixii aan sameeyey famaranii waxau amray an aadana lahu inaan idmo calaya ani korkey waqaala wuxuu yii inahu camuki adeerkaa wy yani adeerkaa oo dhinaca rabaacada nuugmadu adeer kugu yahay marka hadduu mar adeer kugu yahay nuugmadu adeer kugu yahayna maxramaa wadatii muttafaqun alayhi buhaari muslim baa soo saaray wacanhaa caaisha waxaa laga wariyay qaalad waxay tiri kaana fii ma unzila wixii lasoo dejiyo min alqur'aani oo qur-aanka waxaa kamid ah cashru radacaatin toban nuudma maclu tobankaas oo macluumaatin la yaqaano yuxarimna waxbay xarimaan uma markaa dabadeed nusikna waa la nasakay bikamsin ayaa lagu nasakay shan macluumaatin la yaqaano shan la yaqaana lagu nasakay markaa oo tobankiibaa shan laga dhigo lasoo yiri fatuufiya rasulla sal slam rasuulka waa la oofsaday wahiya iyada oo fii ma kii ah yuqra'u la akrinayo oo min alqur'aani qur'aan kamid rawahu muslimun yani inta dambe waxay ka wadaa cashru radacaatin aayaday ahayd awel waa la naskay hamsu radacaatina lagu naskay ayb nebiguna waxau dhintay iyadoo weli khamsu radacaatinka la akrinayo dhintay marka waxaa weya hadda khamsu radacaatin qur-aanka uma jirto yani waxa wey nebigii oon dhimanin ayaa ayaa lafdi ahaanna loo naskay xugun ahaan laakiin lama naskay lafdigeeda waa la naskay naskigii baan gaarin marka bacd lmuslimiin aan gaarin markaasay weli iska akri jireen soma garan maxaa yeele xilliga ugu dambeeyey nebiga intoosa dhimana wax yar ka hor ayaa khamsu rabacaat intaan la nasakhay lafdigeeda tilaawadeeda la nasakhay marka dadkii qaarkoodan weli gaarin yaa marka nebigu dhintay sal sl mar dambay ogaadeen wa saa darteed hadda kuma jirto musaxafka khamsu rabacaat walaa cashru rabacaat nabi rawahu muslimu xadiiku muslim baa wariyey kan marka waxaa laga qaadanaa maadaama xugun ahaan tilaawo eh, ahaana loo nasaxo un ahaan waa haabit marka shantaas ubaa wax nasaxo oo eh, eh, shantaas nuugmo ayaa ay ku timaadaan maxramnimadu ay ku imaaneen wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga uriida cala bnati xamza waxaa lala doonay xamze gabadhiisa xamze oo nabiga adeerkiis ahaa gabadhiisa inuu guursadaa lala doonay faqaala wuxuu yii inahaa laa taxilu lii aniga ima xalaal aha inaha bnatu akii walaalkay gabadhiisii weeyaan min aradaacati nuugmada walaal igu ah wayaxrumu min araacati waxaa xaaraam ku noqdo maa yaxrumu min anasabi nasabka waxaa xaaraam ku noqdo muttafaqun caleyh buhaari iyo muslim baa soo saareen an umi salamata marka marka nuugmadeeda qofku haduu nuugmo inta nasabka unbaad ka tiri kana maala ninku mid awaantii nuujisa hooyadiis ma guursa karo gabadha la nuugta waa walaashiis ma guursan karo haweentaas ninka qaday oo caanaha sababto ah aabihiis oo kale noqona wahaakada naagta isagoo nuujisay walaasheed habareeray unoqone intii adiga nasabka rabaacadana waa leedahay an umi salmata radi alahu anha qaalat qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam laa yuxarimu min aradacati laa yuxarimu ma xarimu min aradaaci nuugmada darteed ilaa maa kii ma ahni fataqa alamcaaa mandhicrada furo naam wakaana ahaado qabla wakaana ahaaday qabla alfidaami naaska go-idda ka hor cunug naas meeqa sano uga go-a laba sano uga go-a soma laba sano ka hor rawaahu tirmidiy saxaahu huwa walxaakim xaakim saxiixeyn imaam tirmidi wuxuu yiri akthar ahlicilmi oo asxaabta kamid tani ay ku tageen ana radaacata laa tuxarimu ilaa maa kana duuna alxawleyni wamaa kaana bacda alxawlayni alkaamilayni fainahu laa yuxarimu shaya saas waan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal laa radaaca nuugma ma ahaanin ilaa fi lxawleyni labada sano dhexdood ma ahane ayb waa marka mawquuf ahaan waa usaxeixda waa daara quniy ibnu cadiyin marfuucan mawquufan warajaxa waxay rajaxeen labadooduba daara qutni ibnu cadiyiba almawquufa bay rajaxeen mawquufka baik naam <coughs> وعn بn mascuudi radia alahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam laa radaaca nugma ma ahanin ilaa ma wxi ma ahane anshaza alcadma lafta adkeeyo wa ambata laxma hilibkana soo dhaliyo oo yani koriimo keeno akrajahu abu daawuud baa soo saaray waa daciif midkan saddex majhuul baa ku jirta sanadkiisa wacan cuqbata bni lxaaris anahu tazawaja wuxuu guursaday uma yaxyaa binta abi ihaabin ayuu guursaday fajaaat imraatun baa timid faqaalat waxay tiri qad arbactukumaa waa idin nuujiye fasaala nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabigu su-aalay faqaala waxa uu yihi nabigu kayfa waqad qiila kayfa sideebaad tatazawaj u guursanaysaa waqad qiila iyadoo saas layii walaal qad qiila iyadoo saas fafaaraqaha cuqbatu waa faaruqay wanakaxad waxay guursatay zawjan hayrahu zawj kale guursatay oon isaga oo aynan aqoonin iyagu halkaas marka waxaa laga qaada dhowr xukun halka naag radaacada waa laga aqbala markhaati ahaan hadday iyadu tiraahdo anaa nuujiye ninkaan iyo naagtan waa kala tegaya hal naag keligeed yani in shahaadadeeda eh, oo nuugmada ku saabsan in la qabanayo oo ictibaar la siina culamada qaarna waxay dhahay maya shahaadada lama ictibaar siinine xugunna hadda lagama dhalinine eh, kayfa qiila waxaa loo jeeda warniyo min baabi lwarac isaga tag ee hadduu guursa xaaraam qadcan kaa tahay ma aha haddii iyada shahaadadeeda la tixgelinayo ka dheeraa u dhehela nabig sal l sl xaaraam ahaan ka dheeraa u dhehelaay qaar ayaa saa dhahay marka culamada muhimka waxaa weyaan culamada min baabil war hadday tahana de waa markaatiyaal markaati hal hal naag marka kuma filna haddaynan min baabil warac ahayn oo ay tahay min baab in laga xarimay ninkaan haweentaan guursado iyada khabarkeedii baa la aqbalay marka marka ama min e, baar xaggeed ha noqoto ama ha noqoto min baab e, baar ama min baab e, min baab shahaada ha noqoto marka taas waa culamada waa kusoo qaadaan masaladaas wacan ziyaad asahmiy qaala wuxuu yii nahaa rasuul lahi sal sl nabiga waxau reebay an tustarbaca in laga nuugma dalba alxamqaa haweenka haweenka doqomada ah kuwa xoogaa dhiman ama yani aan caqliga badnayn in luugma laga dalbo waa reebay raja abu daauud huwa mursalun aa mursal walaysat liziyaadin suxbatun ziyaadna suxba uma sugnaanin saa darteed marka xadiidku waa mursal sanadkiisuna weliba majhuula ku jira xataa mursalnimadiisa oo daciifkiisa laakiin tajruba ahaan qaar baa waxay leeyihiin nuugmadu taasiiray ku yeelataa cunuga xifdigiisa iyo maskaxdiisa naag iska doqona ama dabaal hadii ilmaha ay nuujiso tajruba ahaan markaas in saamayn cunuga ay ku yeelataa laga yaaba marka naagaha marka najaabada oo kartida leh oo yani in markaas laga ma dalbo laakin xadiis ahaan wax usugnaaday ma jiraan wabillahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waalihi saxbi ajmaciin bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alasqalaaniyi raximah llah baabu nafaqaati nafaqaadka axkaamteediibuu ubaab yahay nafaqaadka axkaamteedii ayuu ubaab yahay waxaa laga qaatay ma'kuudatu min alinfaaq weyaan iyo waliqraaj waana laba nooc nafaqada nafaqo qofka naftiisa ugu waajibayso iyo nafaqo heyrkiisa ugu waajibayso yani nafaqatun tajibu calayhi linafsihi nafaqo isaga ku waajibayso oo naftiisana inuu nafaqeeyo ah iyo nafaqo korkiisa ku waajibayso oo keyrkiis inuu wax siiyo ah oo sida marka midda naftiisa waa laska garana ibda binafsika ama marka naftaada ku bilaabu yii nabiga caleyhi salaatu wasalaam midda kale oo keyr inuu siiyo waajibka ay tahay da ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo labadii dhashay isaga waalidkiisa iyo koyaalkaas saddex sabab ayay nafaqada ku waajibtaa ee ku timaadaa saddex sabab ayaa nafaqada wujuubkeeda keeno milku nikaax ninka haween nikaax ku milkiyo arijaalu qawaamuuna cala nisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim iyo milkulyamiin adoon adoomo inuu leeyahay ninka adoonkiisa isagaa laga rabaa inuu nafaqeeyo qofka sayidka waxaa laga rabaa adoonka kiswadiisa iyo nafaqadiisa sida xadiidka nabiga uu yahay inoona imaan doonto insha allahu tacaala lilmamluki acaamuhu wa kiswatuhu kan kalena waxaa weeyaan walqaraaba sababka saddexaad waxaa weyan alqaraaba waa qaraabadii way sababka kale qaraabada marka aabaa aabaha iyo hooyadoo kale aabihii hooyadii ku dhalay adiga haddaysa waxba haysanin inaad nafaqayso waajibay kugu tahay ayb qaraabanimayna ku imaada hadda marka nafaqadaas ayb waxaa kaloo iyadana eh, ku imaaneyso eh, qaraabada de wixii markaas walaalkaa iyo kale iyo mararka qaar ayaa qaraabada waxsiintooda ay waajib noqon kartaa ay noqonaysaa oo haddaan wax la siinin ay qaraabo goysnimo noqonaysaayb saddexdaas milku nikaax iyo milkulyamiin iyo qaraaba sadexdaas ayaa eh, saddexdaas sababood ayaa nafaqada ku timaadaa wixii marka milkulyamiin adoomihii iyo xoolihii iyo aa iska soo gelaya can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri dakhalat hindu bintu cutba hindo bintu cutba ayaa gashay imraatu abi sufyaan ahayd abu sufyaan xaaskiisi ahayd calaa rasuulilahi soo gashay sala allahu alayh ali wasalam faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah ina abaa sufyaana abaa sufyaan rajulun nin weyaan shaxiixun oo bakiil oo aan wax bixinaynin wa fii riwaayatin waxaa leeya ina abaa sufyaan rajulun mistiikun nin yani haysasho badan oo aan wax bixinaynin laa yucdiinii isiin maayo min anafaqati nafaqada xaggeeda maa yakfiinii wax igu filan wayakfii baniya ilmahayga ku filan ilaa maa kii maana akhadtu aan qaatay aniga min maali akhadtu aan qaadana aan qaatay min maalihi maalkiis aan ka qaatay biayri cilmihi ogaan la-aantiis ee faal calaya korkeyga mayaha fii dalika kaagaas min jinaaxin wax dembi ah faqaala wuxuu yihi khudii ka qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi si sharciga curfiga lagu yaqaano uga qaado maalkiisa maa yakfiiki wax adiga kugu filan wayakfii baniiki ilmaha ku filnaanayo muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan waxaa laga qaadanaya zawjadu dabcan inay kuleedahay ninkeeda masruuf maxaa yeele hadiiba la yiri maalka isagoo daws ku siinaynin adigii ka qaada hadii la yii de inay waajib ugu leedahay ayaa laga qaadanaa xadiidka waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa in hadii naafta ay soo dacwooto ay tiraani nafaqo ima siiya ninkan in falqawlu qawluhaa ilaa in markaas eh, wax kale ay yimaadaan maaha alqawlu qawlu zawjati fii qabdi nafaqa nafaqada qaadashadeeda naagta unbaa warkeeda la qabana oo hadday tira ani ninkan biilka ima siiyo biil oo isiiyaa ma jirto oon ka qaato hadday tiraa warkeeda unbaa loo ayaa marka qowlka waa qowlkeedu noqona ilaa inuu asagu la yimaado wax markaas burinaayo ma ahani waxaa kaloo xadiidka ku sugan nafaqada zawjka laga rabo oo yani korkiisa ah naagtiisa hawantiisa iyo xaaskiisa inuu ku beelo ilmihiisa nafaqo oo ah kifaaya ah, oon xadi lahayn shaaricu ma xadeynin waxa uu yidhi hudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki ayuu kifaayo ubaa la sheegay saa darteed marka taqdiirka ma xoog badna adiladiisa taa marka ma xoog badna taqdiirka adiladiisa oo imaamu shaafici ayaa isaga qowlkiisa waxa uu yahay inuu taqdiir samaynayo uu leeyahay sida mashhuurka agtiisa ka ah ninka muusirka ah isaga marka waxa weeyaan eh, ninka muusirka ee haysto waxaa laga rabaa maalin walba laba mud inuu bixiyo laba koombo oo beriis ama badar ama waxaas eh, midka mutawasitkaana koombo iyo bar mud iyo nis kan mucsirka ahna hal koombo marka taxdiidkaas de sharciga kuma soo aroorin sharcigu mar haddaanu wax taxdiidinin luqada carabigana nafaqadu aysan taxdiid ku lahayn waxaa loo celina curfiga dadka hadba xaaladaa la joogaa marka hadii marka eh, dadka baahidoodana waa kala duwan yihiin heerarka dadka waxa ay cunayaan waa ku kala xiran tahay dadka heerarkooda marka dadkii marka in taxdiidka waxa weyaan meelahan oo kale taxdiid eh, kuma raajix aha qawlu akar culamaana waxa weyaan inaan taxdiid jirine kifaayada iyo curfiga in la raacayo waxaa kaloo xadiidka ku sugan in eh, haweentu ay qaadan karto ninkeeda haddii uusan siinaynin masruuf inay maalkiisa ka qaada karto laakiin qaadiga inuu idmo miyaa laga rabaa mase qaalihi inuusa idmin yaa shardi ah labadaas ayaa marka doodi ay ka joogtaa naagta haddii ninkeeda masruuf uusan siinaynin maalka ninkeeda inay ka qaadato isagoon ogeyn ma inuu qaadiga idmaa shardi ah mase shardi ma aha waxayna ku salaysan tahay masaladaas xukunkan nebiga uu xukumay fatwo mau ahaay mase qadow ahaay hadii la dhaho qadow ahaay xukunkan dee inuu qaadi idmaal rabaa marka ayaa shardi ah hadii la yaraa qado ma ahayn fatway ahayd hadii la dhahana waxaa weyan markaas idn qaadi looma baano mar haduu nebigu ka fadwooday khalaas marka naag walba waa samay kartaa oo iyadaa xaaladii hinda oo kale ku jirtay ayb lawaaixda waxay tusaya laakiin qadiyadaan oo kale inay ahayd qadiya oo qadaa ah inay ahayd oo aysan fatwo keliya ahayn sababtoo ah amara ku jiro hudii min maalihi bilmacruuf waa la amray iyada ee hadday fatwo ahaaleed waxaa la dhehi lahay laa xaraja inaad ka qaadato iyo laa basa dhib male inaad ka qaadato iyo saasaa jawaabta ay ahaan lahayd waxaa kaloo kutusaayo yani in xukunkan u kaba ahaa waxyaabaha kutusaayo amar iyo waxaa kaloo kamid a ah amarkaas iyo in axkaamta nebiga badanaada waxay u badnayd xugunay u badnayd iyo qada iska asalku waxaa wey axkaamta nebiga inay qada ay tahay nacam culamada ayagu dhahaayo qada ma iftow ahay xugunkan waxay leeyihin maxaa usuushii qadahii baaba maqanba sababtoo abu sufyaan oo maqanaa la xukumay nin maqan oon doodiisii la dhegeysanina lama xukumay dhehen saa darteed marka ifto inay ahayd halkaas ka caddaanayso laakiin waxaa looga jawaabay haddii qaadigu cilmi oo u leeyahay qadiyada laga hadlayo oo uu og yahay in darafka kale waxaan lagu sheegaya inuu sameeyo hadduu ku og yahay cilmigiisa waxaa ku xukumi karaa iyada laftiisa taas marka adu laba masalo ma haweenka haweenta marka qaadiga idinkiisay sugay mase maya waxay ku xiran tahay xukunkan qado ma aha mase ifta ahay masalada asalkeeda taas haddii qado ahay la yihaahdo waana sida badan in markaas ay noqonayso markaas waa inuu xaakim u idmaa iyada marka iskama qaadan karto waa inay dacwooto qaadiga usheegto qaadiga adoo ka qaado markaasay u banaanaanaysaa masaladaa marka iyad taasay ku salaysan tahay muttafaqun calayhi xadiidkana bukhaari muslim baa soo saaray axkaamtaas masalo kaleo masalatu zafar leeraan waa loo xadiidka loo daliishadaa hadda mawdiceeda aanaan joogin oo masalatu zafar waxaa weya qofku hadduu maal ou lahaa uu ku arko qof kale ama xaqiisa xaqiisii oo meel yaalla hadduu arko una ogyahay inaan la siinaynin xaqaas isagoon ogeyn inuu ka xado shaygii u qaato ninkaan taas marka inay banaan tahay xadiidkan laga qaato laakin waa shaygaagiyaad ogtahay marka aad heshaa laakiin aa lagaa qaatay waa la isticmaalay shay kaloo haystaa ninkaan inaad tiraa shalay ani waa iga qaatan ka qaadana waxaan kale lama ogola shaygaagi hadduu haysto ood ogtahay inuu ku siinaynin adiga ujeedid inaad u dhuumato markaas oo tartiib uqaadato laa xaraja iyadoo xukunkan lagu salaynayo bukhaari iyo eyrkiis iyo yaa u daliishaday masaladaasna masalatu wafr ayaa la yihahdaa wacan daariqin almuxaaribiyi qaala waxau yihi qadimna almadinata madiinaan soo galnay faidaa waa rasuululahi sal salam waa rasuulka isaga oo qaaimun uu taagan yahay cala lmimbari mimbarka korkiisa yakdubu oo qudba akrinaayo wayaquulu ou dhahaayo yadulmucdii midka siinaayo gacantiisa alculyaa tan waayo wabda ka bilow biman tacuulu cidda aad nafaqaynayso ummaka hooyadaa nafaqay wa abaaka aabahaa nafaqay ummaka yani ay ummaka hooyadaa nafaqay hooyadaa nafaqay nam abaaka iyo aabaha waukhtaka hooyada ah, walaasha waakaaka walaalka uma adnaaka adnaaka kan kuu dhow kan kuu dhow say kugu kala dhow yihiin adhow kadib rawahu nasaa-iyo saxabi ibnu xibaan daara qudniyo halkaana waxaa laga qaadanaa awalan sadaqada innafaqada eh, in lagu bilaabaayo qofka uu masruufkiis waajibka yahay xaaskii iyo ilmihii kadib marka in la eh, nafaqada usoo gudbaysa wujuubkeeda waalidkii hooyadii aabihii ayb hooyada aabbaada wax haystaan iyaga markaas ay xoolo leeyihiin ayagii markaa ays adi waxana kaaga baahanin nafaqadoodu markaas iyaduna waxa aada siisaa waa waa baarinimo ama haddaysa waxba haysano mucsiriin ay yihiin waajib ayay korkaada ku noqoneen haddii adoo wax haysto oo ilmahaagii iyo quudkaagii wax kasoo haraad haysaa hooyadaa ay aabbahan aad dhibaataysan yihiin meeshay rafaadayaan markaas waxa weya baarinimadii ma aadan samaynin taasna marka in lagu cadaabaa ku mudanaysaa ayb walaasha iyo walaalka iyo waxay imaanaya iyagana min baadi min baadi lqaraaba waay min baab maadaama ay yihiin qaraaba ay u saaxiib yihiin baahi nafta uga dhacaysa haddaa adigu aadan waxba siinin waa ku dambaabaysaa ayb waajibeyna kugu noqona inaad wax siiso kale xataa zakadaadii noqotaba naam وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam wuxuu yii lilmamluuki adoonka laleeyahay acaamuhu adoonka waxaa usugnaaday dacaamuhu cuntadiisa wa kiswatuhu iyo iyo marashadiisa walaa yukallafu laguma kalifo min alcamali shaqada xaggeeda ilaa maa yudiiqu wuxuu awoodaya maahane waxuu awoodaya ubaa lagu ayaa lagu kalifaa amaa wax uunan awoodeyni in lagu kalifaa ma aha islaamku marka waa ilaaliya xuquuqda shaqaalaha xuquuqoo dhan waa wada ilaaliye islaamka tii waalidka tii eh, allaa la ilaaliye midii rasuulka la ilaaliye midii eh, waxaa la ilaaliyey oo midii maxay ahayd waxaa la ilaaliyey oo qaraabadii waxaa la ilaaliyey masaakiinta agoonta wahaakadaa nacam xayawaankii xuquuqdiisii shaqaalihii kulli waa kaasmarka wixii marka inta islaam muslimiinta iyagu ay diinkoodii aqoon aynan u yeelanin oo iyagii aynan dadaalaynin oo aysan sharcigi siduu ah ugu dhaqmayn arxan aysan lahayn ayaa markaas waxaa laga dhigayba islaamkiiba inuu xuquuqdii xuquuqba uusa aqoonin taasaaba laga dhigay sidaasna ma aha islaamka wax xuquuq aqoonsado waxaa weeyaan islaamka ugu weyn ayb taasna waxay ku caddahay siiradii nebiga iyo axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam addoonkeeda waa kana nabiga caleyhi salaatu wasalaam markau arkay ratigii isagoo cid xaafad ansaarta ay leedahay isagoo joogu arkay rati marka markaasaa ratigii nabiga caleyhi salaam famada jariinahu ratigii marka wuxuu soo taagay luquntiisa nabiga xaggiisa usoo taagay markaasuu cadaaday ou nabiga ku cadaaday markaasu wuxuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam man saaxibu hada libil man saaxibu hada lbaciir ratigaan aaway saaxiibkiisa yaa iska leh nin dhalinyarada ansaarta kamid ah istaagay markaasu wuxuu yihi aniga nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu ku yiri itaqi illaha fi hadihi lbahaa-im war bahaa ilaahay uga cabsada xayawaankan ilaahay uga cabsada fa inahu ishtakaa ilaya anuu iyo kiin dacwooday fa inahu ishtakaa ilaya anaka tujiicuhu wa tud'ibuhu a iyakaa dacwooday inaad baahi ku dishid culayska iyo rarkana aa ku badisid nacam marka taa nabiga layska ilaaliyo ilahayna looga cabsado xayawaankan marka xuquuqdii xayawaanku axaadiistiisa aad bay u badan tahay man ibnu cabaas waxaa laga wariyay inuu yihi lacana allahu man wasama alwajha allaha lacnada qofkii neef wejiga ka sunto oo dab wejiga uga dhejiyo waxyaabahaas iyo waxyaaba ka tiro badanba faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa haddaa wax gowracaysaan hay-adaa wax u gowracaysaan wanaajiye wacan xakiim ibni mucaawiyata alqushayriyi can abihi qaala qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa xaqu zawjati axadina midkeen zawjadiisa xaqeedu waa maxa caleyhi sa ay ku leedahay qaala wuxuu yidhi an tudcimahaa inaad quudiso idaa dacimta hadaad xunto wataksuha aada marshiso idagtasayta wataksuha aada marshiso idagtasayta hadaad adu arad baxdo walaa tadrib ilwajha wejiha ka garaacin walaa tuqabix hana yani fool wax niyada ka jibiha ku dhehin alxadiid taqadama fii cishrati nisa buu kusoo hormaray xadiidkan wacan jaabir bni cabdillahi radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyey fii xadiidi xaji xajka xadiidkiisa biduulihi maca duulihi qaala fii dikri nisaai waxa uu yihi haweenka markuu sheegay nabiga walahuna haweenku waxay leeyihiin oo usugnaaday calaykum idinka korkiina risquhuna risqigoodii ayay leeyihiin wa kiswatuhuna iyo marashadoodii bilmacruufi si macruuf la yaqaano sharciga ee curfigaba lagu yaqaano walahuna calaykum haweenta marka waxa ay ninkeeda kuleedahay ah, radbax iyo masruuf akrajahu muslim an cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam kafaa bilmari qof waxaa ku filan isman dembi waxaa ugu filan an yudayica inuu dayico man yaquuto cidda uu quudinayo oo isaga markaas masruufkiisa masruufkooda waajibka isaga uu ku yahay rawaahu nasaa-iy nasaa-i baa wariyey lafdigan xadiidku uu ku yahay na maxaa yeele wahb ibnu jaabira ku jiro naam lafdigan wahb ibnu jaabirkaasna raawi aan abu isxaaq ahayn ma laha nasaa-ina wuxuu yihi majhuulun naam ayb ibnu xibbaan laakiin eh, hiqaadkiisi uu geliyey calaa qaacidatihi amaa imaamu dahabi wuxuu soo guuriyey ibnulmadini inuu majhuul ka dhigay miisaan ictidaalka oo wuxuu yihi laa yakaadu yucraf laa yakaadu yucraf lafdigan marka xadiidka daciif buu ku yahay ciladiisuna waa taas aan sheegnay oo ah eh, wahb bnu jaabir kaas oo majhuul abaa ku jiro oo cali ibn lmadini iyo nasaa-i labaduba ay jahaalo ku xukumeen raawi ibnu isxaaqana aan lahayn raawi ibnu isxaaq ma ahane cid kaloo ka werisa eh, ma jirto wahuwa cinda muslimin xadiidka muslim agtiisa ahaaday bilafdi an yaxbisa kafaa bilmari ifman waxaa ugu filan an yaxbisa inuu xabiso canman yamliku quutahu qof uu quudkiisu milkinayo an yaxbisa inuu ka xabiso risqigii caman axad yamliku ou hananayo quutahu quudkiisa yani qof quudkiisu isaga laga rabo ee quudkiisu isaga uu haayo bimacnaa yani isaga waajib loogaga dhigay inuu ka xabiso cuntadii iyo risqigii iyo wixii alla uu ku waajib inuu ka xabiso kaa ayaa dembi ugu filan marka in la dayaco ma aha marka dadka waalidkiioo kale masalan iyo iyo ilmihii iyo xaaskii intooduba waxay leeyihin waalidka hadduu mucsir yahay adiga keliya gacantaada uu sugaayo xaaskii iyo ilmihii gacantaada day sugaayaan marka qofku inuu dayaco ma aha nacam hadduu xataa yani xaj ama yani safar fiicana uu aadayo markaas ama jihaad iyo u galaayona inuu meesha wax usii dhiga marka nacam intaas uu marka maqan yahay uu ka maqnaanayo inuu wax u reebo wax oo u dhigan taasaa laga rabaa amaa laakin ilaahay baa siinaya ma soconayso nacam ilaahay waa siinayaa laakiin sabab ayaa marka jiro oo adaa sabab lagaaga dhigay oo waajib lagugu saaray nacam wacan jaabirin waxaa laga wariyay jaabir yarfachu isagoo koryeelaya xadiidka nabiga koryeelaya fi lxaamili midda uur kale almutawafaa laga dhintay qaala wuxuu yihi laa nafaqata lahaa nafaqa ma laha akhrajahu lbayhaqiyu warijaaluhu hiqaatun lakin qaal lakin qaal almaxfuudu sida maxfuudka xadiidka waqfgu inuu mawquuf yahay saasa marka maxfuud ah maxaa yeele ariiqa marfuucaad waxaa weeyaan waa can ariiqi abi zubayr can jaabir w abi zubayrna waa mudalis waana cancaneeyey arka xadiidkan waxaa laga qaadanaa yani haweenta laga dhintay uur kale nafaqa male lakin maxay leedahay degaanay leedahay degaan waa leedahay nafaqa laakin mala <coughs> laakin xadiidka bacsi baa ku jiro wahabata waxaa sugnaaday nafyu nafaqati nafaqadii anfinteedii oo laga anfiyo fi xadii sugnaaday fi xadiidi faatima binti qays fi xadiidi faatimata binti qays buu kusugnaaday kamaa taqadama rawaahu muslimun waa soo marna shalan soo marna xadiidka faatima binti qays oo haweenta haddii saddex lagu furo nafaqana male degaanna male taasna waa soo marnay marka haweenta dhalaaqeeda haduu dhalaaq baa-ina uu yahay waa nafaqada iyo degaankaba ninka waa ka dhacaya maxaa laga qaadanaa laakiin midda mida aan laga dhimanin ama dhalaaqeeda uusan baa-in ahayn oo dhalaaqeeda uu rajci yahay nafaqo iyo degaan labadaba waa leedahay midaas halaa lagu furo ciddadiibay ku jirtaa degaanna aday kugu leedahay bilna aday kugu leedahay وعn abi hurayraa radia alahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi alyad lculyaa gacanta sareyso khayrun waa ka khayr badanta min alyadi suflaa gacanta hooseyso wayabda-u wau ka bilaabaya axadukum midkiin wau ka bilaaba khabarun bimacna mri yani ha ka bilaabo biman yacuulu cidda u nafaqaynaayo taqulu lmar'atu haweentiba waxay dhahaysa adcimnii war iquudi aw daliqnii heerkaas inuu gaaro ma aha haweyntii baa dhahays war iska kayfur ama iqoodiya ibiilo ah, waxay sii marka taa marka waxaa weyan haweentaas ayaa a ah dadka marka nafaqadooda ee laga rabo waajibka ay ku tahay xadiidkan xadiid xasan ah wey marka eh, laakiin qowlka uu yihi taqulu lmar'atu inta ka dambayso mawquufun calaa abi hureyra abi hureyra mawquuf ku tahay in la rafciyaana khata riwaayada waxaa cadaysana bukhaari oo wuxuu yihi markii la yii abu hureyra dheen samicta hada min rasuuli sal slam intaan dambe oo taqulu maratu acimnii aw daliqnii nabiga maa ka maqashayn qaala waxau yihi la maya hada min kiisi abi hureyra abi hureyra jeebkiisa waay midkaan dambe idan marka intaan dambe mudraj waay inta dambe waxaa la yihahdaa mudraj hadalka abi hureyra inti hore inta hore laakin waa hadalka nabiga caleyhi salaatu wasalaam alyad lculya khayru min alyadi sufla gacanta saraysa mida hooseysa ka fiican gacanta sareysa marka waa mid wax dhiibaysa tan hooseysana mid wax qaadanaysa marka qofku yani inuu wax la baxo waa shara sharafay u tahay waana wa marka ninka qawaamada loo siiyo haweenta looga siiyo inuu isaga wax masruufo wax bixiyo marka dhinacaas marka saa ay noqoto haddii marka sidaas ay dhacdana oo ninku hadduu masruufta ehelkiisa daacadii ninka iyo ninnimadiisa waa baaqi ahaaneen waxa la ogyahaa hadday laakiin cagsi noqoto oo haweenka ay wax masruufto oo ninka la masruufo daacadii meeshaas waa tegeyna haweentana marka naashizay noqon maxaa mar walbaa ninka shilinka wato ayaa madax taagaya haweenta marka waxyaabaha anaga ada nushuusanimada u badiyey waxaa kamid a ninkii ma shaqaysanayo n ma shaqaysanayo meelo iska fadhi ku dirira haweentii baa shaah gadayso waa rafaade wixii markaas ay soo shaqayso beelana hadaba marka waa inuu marka xishooday noqon allaal marka ay doontay samayne asagina wax ma dhihi karo sababto ah qawaamadii ilahay waxuu ku siiyey yaa meesha ka baxaysa alrijaalu qawaamuuna cala nisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin marka taas unbaa marka hadii ayaga dhan labadoodana meel kale wax laga siiyana hadda waxaa weeyaan iyada laftirkeeda dadkaas wax siiya unbaa xukumaha isagii meesha qawaamo kama laha uma garani dad marka un isla nool ama dad wax isku darsaday unbay iska ahaanay marka taas marka waxa waxaweya xikmo aada weyna ku jirto yacni in ilaahay ninka uu nafaqada uu u dhiibay mas-uuliyaadkaas dhibka badan ninka in la saaro bulshadana waa u fiican tahay qoyskuna waa u fiican yahay nin walbaa dadkii soo gaaray waa og yihiin waktiyadii dalka hadda yani haweenku hadda suuq suuqaqa iyagaa u badan laakiin xiliyadii hore suuq haween uma aysan badnayn masruufkeeda la sii jiray sariirteeda masruufka lagu sii jiray marka waxaa dadku barakay lahaayeen dadaa wax ku bartay ilmaha baariyay ahaayeen haweenta laftirkeeda waa xushoo jirtay cilmiguba intaana ka yaraada hadda cilmiga so inta intaana uu ka badan dadki ay wax garanayaan ay wax yaqaanaan haddana qoysaski aaday isugu xun yihiin maxaa keenayan tanaa keentay intiiba sideetamaadkii laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey haweenka marka suuqay galeen suuqay galeen macnaha waxaan ujeedaa yani shaqooyinkii suuqa ayay qabanayaan iyagiibaa shaqaynaya wahaakada banaankana soomaalida saasay ku yimi haweenkaa shaqeeya nimanka agarkoodana meelaha jaadka iyo lagu cunay fadhiyaan war uma haayaan waxaa laga yaabaa haweenka inay ilmihii ayagu xanuunsanayaan oo ay ilmihii dugsig dugsigii geynayaan oo meelii wax lagu baranayo ayaga masaajidka inay keenayaan ilmihii oo haweenta keliya ay wada nin iyo naag iyadaa isu ancam kaasoo kale marka waxuu ku tooraya male qawaamadiina ka teg isaga ka tegin beenamaa marka yani dadka islaam muslimiintaa agarkooda qawaamadooda waa taagantaha naagta marka waa loo shaqeeya waa la masruufaa ninkuna waa shaqo iyo dan baa marka haduu banaa dibadahaas jirana danow u jiraa iyo shaqo hadii kalena marka waxaa weyaan wadankiisiiba wuxuu ku joogaa marka qawaamadiisi kula jooga wax ku siina laakiin inaga gudo walaa banaan intaba waxaa weyaan dad iska socdo walidalika taahiirka arintan ay nagu samaysay iyo baalkan hadda marka xadiidka waxaa kaloo ku cad yani alyad lculya khayru min alyadi suflaa yani dadkii inay iska jeclaysteen gacanta hoose inay ahaadaan nacam qofkiiba wax heli kara maanta ayaadana wax sii shaxaadayo nacam hay waxbau shaxaada marka <laughs> waxaa la yaab leh qof toban sano lix iyo toban sano ilmihiisa subax walba shaxaad un ku beelayo ilmihiisa meel yani wax aada looga xishooda haduu qofkii mas-uuliyad qaaday xataa haday noqoto gaargacan baa riixo inuu xun qabta laakin lix iyo toban sano cunugii shaxaad lagu koriya qaangaar noqon asagii marka muxuu noqonaya isbaarada istaaga yani waa hawl hoos ka hadlaawday ilaa kor ka hadlaysa nasal llah naam dadkii marka de ninkaas marka shaxaadayo ilmihiisa ma kula taha inuu shaqo baraayo weligiis shaqo ma baraayo laakiin qofka haduu isaga kan xamaalanayo shaqaysanayana oo gaariga riixayo laftirkiisana shaqadaas gaari riixa ma jecla inuu wax iska shaxaad haduu wax kusoo helaayo shaxaadkaas iska rabi lahay aniga yaa intii ii joogo kuleeya waxaan shaxaada ma qabo dad banaanka ii jira ma lihi gaari inaan riixo waxaas ay ugu qasbayo kuleey inuu gaariga riixo cidiisa biisho isay sharafay ugu jirtaa dilad in wax looga soo dira uga khayr badansaan sharciyan leana rasuulka alayhi salaatu salaam wuxuu yidhi midkiin inuu xarikihiisa qaato oo u duurka galo oo xaabo u soo guro oo u gato yaa uga khayr ba inuu dad baryo soo maaha marka in la baryaa wax fiican maa qofka hadii ilaahay u jidkaan maro ilahay waxaa usoo sahla naam alyad lculya khayru min yadi sufla wayabda waa habarun bimacna lmri walyabda waa manaa wayabda ha ku bilaabo wayabda iyo wada qorasoma ha ku bilawdo bimana ku bilaada axadukum midkiin ha ku bilawdo biman yacuulu cidda u nafaqaynayo o beelayo taqulu lmar'atu abu hureyra marka waxay haweyntu waxay dhahaysa adcimnii aqul aw balliqnii ama ifur intaas inuu gaaro marka ma aha haba ha ku bilaabo ha siiyo naam masruufkeeda rawahu daara qutniy waisnaadu xasan wacan saciid bn lmusayib fi rajuli ninka alaa yajidu an ilaynin maa yunfiqu wuxuu ku nafaqaya calaa ahli ehelkiisa wuxuu ku beelo qaala waxau yii yufaraqu baynahuma waa la kala geynaya waa laga fasaa marka ku beenaduusa haysanin akrajahu saciid bn mansuur can sufyaan can abi zinaad canhu ay saciid bn musayab qaala faqultu lisaciid waxaan ku ihi sunatun suna miya faqaala wuxuu ihi sunatun haadihi tani sunatun wa wahada mursalun qawiyun kana waa mursal qawi ah ayb marka mursalkan waa mursal qawi ah mursalku laakin min aqsaami daciif saad ogtahay laakiin irsaalkiis waa ku saxeexa ilaa laga soo gaaro saciid sanad saxeexa <coughs> marka fatwadan eh, marka marka yani waxaa mursal ka dhigaan waa taabicigu hadduu yiraa sunna miya ha sunna waay hadduu dha waxay ka dhigan tahay nabigaa yiri oo kale ka dhigan tahay marka taabicigu mursalna wuxuu ah maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam saasuu ahaa marka waxaa laga qaadanaa midkaan marka in awaanta haday tiraahdo aniga masruufan ubaahanaha ninkaan wuxuu igu masruufo ma haayo mucsir weeyaan in markaa lakala geynayo haddii laakiin iyada ku sabrayso oo dhibaatada iyo xaaladaas adag ay ninkeeda kula sabrayso dhib male iyada asxaabta yani iyaga waxba haysanin oo yani dhyani dhib yani dhibaatay markaas dhaqaale ay haysay iyo haddana oo laga yaabo guryaheeda laga karinin ayaa haddana haweenkoodu ay raalli ku ahaayeen wacan cumara radia allahu canhu anahu kataba ilaa umaraa ilajnaadiba u qoray ciidamada umaradoodiiba u qoray fii rijaalin rag shanigood haabuu can nisaaim haweenkooda ka maqnaaday an yahuduuhum inay qaataan an yakuduuhum inay qaataan an yakuduuhum inay ku qabtaan ay ku qasbaan markaa bian yunfiquu inay beelaan o nafaqeeyaan isxsiiyaan aw amase yuballiquu inay iska furaan fain dallaquu hadday furaanna bacasuu way soo diraayaan binafaqati maa xabasuu intay xabiseen nafaqadeeday soo diraayaan akhrajahu shaaficiyu uma albayhaqiyu biisnaadin xasanin waa isnaad marka saxeixa weyaan oo mutaabacaad leh kana marka waxaa laga qaadanaya ninku hadda ka maqan yahay waa inuu bil usoo diraa maadaama cismadiisa ay weli ku jirto wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh ali nin ayaa nabiga u yimid faqaala wuxuu yii ya rasuul allah rasuulka ilahi cindii dinaar dinaar agteyda ahaaday oon haysta qaala wuxuu yihi anfiqhu ku nafaqay calaa nafsika nafsadaada qaala wuxuu yihi cindii aakharu mid kalean haystaa qaala anfiqhu ku nafaqay calaa waladika rimahaada qaala cindii aakharu ku kale agteyda ahaaday qaala anfiqhu calaa ahlika ehelkaaga ku nafaqay qaala cindii aakharu qaala anfiqhu calaa khaadimika khaadimkaaga shaqaalahaaga si qaala cindii aakharu qaala anta aclamu adaa ku cilmi badan marka akrajahu shaaficiy walafdu lahu waabu daawuud akrajahu nasaa-iy walxaakimu xaakimna waa soo saaray bitaqdiimi zawjati cala lwaladi laakin xaakim wuxuu soo saaray zawjada in laga hormariyo weladka riwaayadan aan soo marnay weladkaa horeeyey midda xaakimsa waxa weyaan waa waxaa horeeya middaa shaafici waa kuwa kale laakiin zawjadaa horeyso xadiidkaana marka waa xadiid xasan ah waxaana laga qaadanaa nafaqada dadka sida loogu kala hormarinayo wacanbaas ibni xakiimin can abiihi can jaddihi qaala waxau yihi qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi man abaru iyaan u baarinimo falid badanahay oon u baarinimo falid badnaadaa qaala wuxuu yihi ummaka hooyadaa u baarinimo fal qultu uma man yaa kuxu qaala ummaka hooyadaa u baarinimo fal qaala uma man qaala ummaka qultu waxaan ihi uma man qaala abaaka aabaha uma alaqraba falaqrab marka qariibnimo in lagu mudanayo nafaqadii maxaa baarinimada ugu weyn waa dawo waalid aan waxba haysanin oo aan biilba haysanin in biil la siiyo waa baarinimada tan ugu horeysaba maxaad baarinimo uga noqota hadaadaba biil siinayn hadda biri baa laga hadlay e, marka in loo baarinimo falo nafaqadiina waa ku jirnaa wax u keenay nafaqada la siinayo min albiri ay kamid tahay rawahu akrajahu abu daawuud watirmidiyu xasanahu baabu lxabaanati xabaanadii ayuu u baab yahay xabaanada waxaan anaga u weyaan xanaanada waxaan unaqaan waxayna ka timid min xabana aairu baydahu xabana aairu baydahu shimbirkii yaa wuxuu baalashiisa geliyey ou dhowray ukuntiisa min xabana aairu baydahu xabnan min baabi qatala waay facala yafcalu faclan masderkii facl lagu keeni jira faclun maqiis mucadan soo maaha xabaanatu ismun minhu xabaanadiina marka kaas ayaa ism ism xaggaas ka ahaaday laga keenay ayb bikasri xaaina waa laakri fatxa xibaana iyo xabaana labada waa la akri ayb xabaanadu marka maxay ku sugnaanay marka yays can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana imraatan haweeney qaalad waxay tihi wuxuu yii marka can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana imraatan haweeney qaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina bnii wiilkayga haadaa kan ah kaana kaana badnii calooshaydu waxay ahayd lahu isaga ay u ahayd wicaaan bay u ahayd weel ayay u ahayd isaga dhex jira wasadyi naaskaygana siqaaan ayuu u ahaaday sibraar lahu isaga u ahaaday waraab yan wax u ka cabo markaa yani weel wax laga cabo markaa ayuu u ahaaday watadyiina lahu isaga wax ahaaday siqaan ba ahaaday sibraar u ahaayo weel yani wax ka cabo caano iyo caanaha u ka cabo waxay jiri aniga dhabteydana lahu isaga waxay u ahaatay xiwaan meel markaa lagu dhawro oo markaa dugaal ku dhawrsamo waxijriina lahu xiwaanba u ahaado waxasoo dhan waxa lagu ilaaliyo waina abaahu aabihiisana dallaqanii waa ifuray wa araada wuxuuna doonayaa markaa waxuu doonay an yantazicahu inuu iga siibto mini xaggey inuu ka siibto an yantazicahu inuu siibto mini xaggey inuu iga qaato faqaala laha rasuulu lahi sal ly slam rasuulka wuxuu ku yidhi anti adiga ayaa axaqu bihi ku xaqnimo badan maa lam tankixii intaadan guursanin haddaadan nin kala guursanin adaa ku xaqle xadiidkan aada u axkaam badan yahay akaru axkaami xadaanana xadiidkaanay ka baxaysaa rawaahu axmedu abu daawuuda wasaxaahu lxaakim awalan xadiidkan ina bni haada kaana badnii lahu wicaaan watajii lahu siqaan waxijrii lahu xiwaan intaas oo jumlo ah waxay daliil u tahay awaantan ay uga dhiganaysaa cilada ay rabto in ilmaheeda lagu siiyo cilada ay ugu yani cilada iyo sababka in ilmaheeda iyada lagu siiyo ay u rabto ayay saddexdan waxyaabood bicilay ka dhigatay inay iyada ku haboon tahay oy odayga uga haboon tahay cilalkii iyo asbaabtii ayay soo bandhigatay halkan marka wuxuu yidhi lqayim waxaa laga qaadanaa ictibaaru lmacaani waalcilal wa ta'hiiruhaa fi laxkaami wa inaabatuha biha waxaa laga qaadanaya bu yidhi halkan macaanida iyo cilalka inay saameyn kuleeyihiin axkaamta bal axkaamtu ay ku xiran tahay cilada ay ku xiran tahay waa meesha usuulka lagu yiraahdo alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacdaman xukunku wuxuu daba socdaa cilada hadii la helo xukunkii waa la helaa hadii la waayana xukunkii waa la waayana marka haddaa waa cillo waay waxaan hadda intaan anaa uurka kusoo siday waa nuujiyey waa intaas waa ilaali oo anaa dhowraayo yani koriimadiisa iyo dhabteeda ku jiray aabihiisna waa ifuray inuu iga qaatana waa rabaa yani anoo intaan oo cilada iyo sabab isku haysto cunugeyga ma layga qaadanayo nabiguna marka intaan darteeda ku siiyey aleyh salaatu wasalaam soo ma garana markau leeya marka anti axaqu bihi maxaa sabab u ah xukunkan inay iyada u xaqnimo badnaato aabaha uga xaqnimo badnaato ciladiisi aaweyna waa mida lagu soo sheego idan marka xadiidkan zaahiriyada marka radin ku yahay maaa daahiriyada iyo wax qiyaas la yiraha ma arkaan qiyaasku ma ogola ciladana qiyaaska ciladana waa min arkaan lqiyaas in xugun cilo lagu xiraa iyagu ma ogola oo haddii la yidhaha yani shaygan nas ahaan uu soo arooray laakiin waxaa la ogaaday xukunkan nebigu uu sheegay wujuubka ah sababtiisaa la ogaadayo inay waxa iyo waxa ay tahay haddii meel kale sababtii lagu arko ciladii lagu arko soo xukunkiina inuu joogo ma aha daahiriyada may dhahan inta nafta sheegaa lagu gaabsanay kule markaas marka taas sax ma aha intaas marka baabka kuma saabsana laakin faa-iido wa markuu yihi marka anti axaqu bihi maa lam tankixi waxaa laga qaadanaa hooyadu inay ku xaqnimo badan tahay xanaanada ilmaha oy aabaha uga xaqnimo badan tahay maxaa yeelay ilmaha wilaayada cunuga lagu yeeshaa wilaayada ilmaha lagu yeeshaa laba nooc way noocna aabahaa la siiyey ufiir islaamka noocna hooyadaa la siiyey wixii maal ku saabsan ama nikaax ku saabsan aabahaa la siiyey wixii maal ku saabsan ama nikaax ku saabsan waxaa la siiyey aabaha haddii gabadhii la rabo in la guursado yaa bixinaayo aabaheeda dhiibahay hooyada wax shuqula dhinacaas lagama gelinayo somakas dhinacna wilaayada dhinacyo kalena cunuga lagu yeeshaa hooyadaa la siiyey waxaa kamid a ah wixii radaaca ku saabsan nuugmada iyo wixii ku saabsan xanaanada wixii ku saabsan hooyada iskale haday hooyadu leeda cunugeyga anaa nuujisanayo inuu ka qaado u yiraa maya cid kale ii nuujinaysa maya iyadaa loo daynaa ilmaheeda wixii ku saabsan marka ribaac iyo iyo ku saabsan xabaana wixii ku saabsan hooyadaa cunuga kuleh awoodda hooyadaa ku awood badan maal iyo nikaax waxay ahnayaa ku awood badan aabaha waana masaalixda cunuga intaas lagu wada ilaalina maxaa cunugu markau yaryahay xanaanadiisa iyo marka iyo nuugmadiisa hooyada aad hooyada aada uga danqanayso aksar inta uga danqado aabbaha laakiin cunugu markau koro gabadha markay weynaato ninka la siinaayo iyo in diintiisa laga fiiriyo in laga fiiriyo hooyadu waa naaqisatu caqlin wa diinin waay waxaa laga yaabaa in inta nin u af macaaneeyo inay gabadheeda iska siiso hadii iyaga la siilahay laakin aabaha hadduu xilkas yahay ma yeelasa so ma garani marka sharcigu qisaas mustaqiim oo ku socdaa waana min maxaasin shariicay kamid tahay dadkan marka ay udhahaayo maskaxdooda intay la eg tahay dadkaan hadda dhahaayo sharciga yani ka dhigaayo wax oo e, e, naagaha lagu dulminaayo ama yani islaamku naaga dulmiyaa ama xuquuqdii naagaha lagu tumanaa iyo xuquuq naaga ma ayagu wax ka yaqaanaan xuquuqda ninka kahabla arto inuu cilmi leeyahay ko maadada labaad inuu leeyahay dulqaad iyo inuu naxariis leeyahay ma macaali lumuur arrimaha macaalkooda meesha ku dambeynaysan inuu og ogyahay saddexdaas ilahay cid uga aqoon badan maa jirtay